اللهم صل على سيدنا محمد وآل صحبه وسلم رب علمنا ما زينا ولكن ما نزينا بفضلك يا لطيف رب يصر ولا تعصم عن يا كريم حكاية السابعة والثمانون حكاية سديد صلوات عن بعضهم وحلق وذي وليل بعضgoodi anahu saafar wuxuu usafray lilxaji calaa qadami tajdid tajarud asku baxay dhar la-aasho oo ilahay rigsada laga dhar la-aado saasaas ku safray miilaasayt wacaahad allaha waxaas ilaahay aska askula balamay subxaanahu nazanaay an laa yas'ala axada qof inaas weydinin shay-an shay as weydiinin qof oo bini aadam oo ilaahay reerkiis ah eh, inaas waxba weydinin as ilaahay ula balamay walama markii kana fi bacdi dariiq jidka jidad kamid eh markuu ahaay makasa muddatan muddo aas nagaaday laa yuftahu caleyh bisha shay loo soo fureynin wax la-aana ku dhaawa dhan waa waaye facazaz cala lmash waxaas ka caajis socodkii baahi darteedi uma qaala fi nafsihi nafsadiisa isdhahay hada xaalu daruuratin xaalana waxaad ku sugan tahay daruura waayo tuaddi ilaa tahluka tahluko halaag ay ku gaarsi kartaa bisababi ducfi lmuaddi ila linqitaac ducfiga kuu dari sababtiis taasoo oo ku gaarsi karo inaad rafaqadid raacis inaad ka hebtid oo kaligaadagaala tago daruura inaqahey wad an nafta disaska dhahoyaya وkad naha allahu ilaahayna waarayo can alilqaa ila tahlukati tahlugo inaan isku rido uma cazama waxaas goobta ala su-aal an dadka waxaas weedis falama markii bacasa hama bidalika waxaasi ashamiyey kuqtashadaas makis hamiyey inbacasa min baadili waxaa kasoo baxay baadilkiis kaadirun kaadir qalbigiisa wa kusoo akusoo dhacay oo radda qaadirkaas waxaa soo celiyay can dalika alcazmi iska soo celiyay wax isgoostay oo dadka inaas waxweydista ahay qaadiraa baadirkiisii kusoo baxay qaadirkaas oo qaadirka wa oo qalbiga kusoo oo kusoo dhacaayla waay fikir oo qalbiga lagu soo ridaaya waay waxaa iska celiyay cazmigii goosashadii asgoos inaas dadka waxweydiya iska celiyay umaqaal waxaas dhahay ninkii qaadirka marka iskuhimi oo iskuhimid manaha adi manaha kaadirka waaas waaas kaadirka waxawaaye waxaas qalbigiisa geliya adig ilaa balan qaad waxaan taha daruura daruuraan sheegeysa maxaa waaye waxaas ka joogso balanka si ilahay u balan qaadi ka joog uma qaala markaas waxaas dhahay marki kaadirkii aswaafakay oo iska cashoon wixii laga celi waxaas dhahay amuutu waa dhimahaa walaa anqudu ahdan balan maburihay bayni wa bayn allah an ilahay dhaxnaaya ahaadi tacaala shaniisua famarat ilgaafilatu gaafiladi waa soo martay wanqadaa waa go-oy waa khalaas wastakbala alkiblata kibladii asqaabilay ninkii murtajican soo dhinac dhinac u jiifo yantadiru lmowt os mowt sugaayo far huwa kadalika isagoo saas as if bifarisin asla kulminin oo faras fuushan qaa'im calaa ra'si oo madaxiis joogaas ba arki madaxaas madaxiis jooga macahu waxaas wadaa idaawatun fi amaan weel oo biyo ku jiro fasakaa waa waraabiye inkii faras faras fuulay waazana ma bihi min adaruura wixii oo daruuradii usiga oo haay dhibaatadii haas e waa ka baabi'iyey waqaala lah waasu dhahay turiidu lkaafilada ma doonaysaa dhahay kaafilada dadkii oo safarka isku eheedeen faqaala waasda wahayna mini lkaafil intay iga joogaan kaafilada aawi asda maodaa iga tageene faqaala nacam qaal waasu dhahay hum joogso saara waxaas ula socday macahu khatawaatin talaabiyaalo uma qaala waasda kif hauna meane joogso walkaafilatu kaafiladana ta'tiika oo ku imaayaysaadadkii isku safarka eedeen oo isla socoteen fawaqafa waa joogsa waidan bin kaafilati mukbilatu min kalfu gadaashiisa ku socotaa usaa booreeya karaam weyna matusni kaan ini baaba cabdiraxmaan nakasagii sheegeen amr waay qultu waxaan ahay wasayaati ljawaabu fi khatimati lkitaab kitaabka khatimadiisii jawaab ku imaan doona insha allahu adi ilaahi doona an inkaari laga jawaabo man akara dadka inkireen xikaayadan dadka inkireen a laga jawaaba jawaab alasiiya dadkii u kula shabaho xikaayadan wixii ushabaho i w waxyaalihii ushabaho waxyaala badan oo ishkaal ku jiraa jiraa dadaa ishkaal jiriino sheekha aakhirka khatimatulkitaabkas ku sheegi doonaa hadda mudan daxiino xikaayada un gaabsinina alxikaayatu ahaminati wathamanuun xikaayadii sideetan iyo sideedaad oki waxaa la sheegay anahu kana shaabunaa jira yatuufu bilbeyti kacbadaas dhawaafay min dhalinyaraas ahay kacbadaas dhawaafay waystagil waxau shugulyaha bisalaati cala nabiy sala allahu alayh wasalam nabiga saligiis shugulyaha faqiila lahu waxaa loo dhahay saligii saligiisa fadihay faqiila la waxaa loo dhahay an cindaka fi hada shayun waxaan adsuubios saligaan le adaldalos maantian oo shukulkaan islaka dhigati wax muaasaa al dhahay wax maa ku aragtay qaala nacam karashtu ana waabi xaajeeni as dhahay wana waxay kaa heshoogaan dhalinyarkiia sheegaan ani iyo adooga anigoo xijihiino aan baxnay famaridaa bi fi bacdi lmanaazil meelaha oo la dego qaar kamid e eh, asku jiradii wamaata waa dhintay waswada waji wajigiis waa madoowaaday wasraqad aynaahu indihiis blue ay naqdeen wantafaka badnuhu eh, calooshiisna waa kacay waa fuuri waa barad wabakayt waa ooyas waqultu waxaan dhaayas ina lilahi waina ilayhi raajicuun ahaan oo adduunkiisa isku arki musiiba musiiba weyn waaye taasas darteeda as inaa lilahi wa inaa ilahi rajicuun yimid mata abiy asdhaay asdhaay ardin waxaas ku dhintay fi ardin arba fi ardi gurba gariibnimo dhulkeeda dhul oon gariib kunaayo marti kunaayo haadi mawta mawtada oo noocaanaas dhintay saanas ku dhintay falama kana layl galabadi noom sheekada wil waa noo socotaa shaabta hadalkiisa socdaa markii cawadi la gaadi hurdadiya iaalib noqotay fara-aytu nabiya sala allahu alayhi wasalam nabiga arkin aliskada korkiisa ala ahaadee ilahay ano ahliya nabiga ah wajis an arag manaam wacalayhi siyaabun bid usoo dharcad wato an arkay waraaixatuhu isgoonkiis caraftii tayiba ay ay carfeyso adiratun atar oo kale ay tahay atar camal oo isgoomeyso fadana min ambiya iska dhawaaday subanaa sal allahu alayhi wasalama adoogaya iska dhawaaday umasax alaa waji wajigaas ka masaxay fasaara waxau nakday gacantiisa barakadeedi sal allahu alayhi wasalam gacantiisa shariifada barakadeed saar waxau nakday adoogay ashada bayaada min allaban caanaa ka caddaan badan uma masaxa hadan waxaas masax calaa badni facaad wuxuu kusoo noqday kama kaana sidii as ahaay caleyshi uma araada waxuu doonay subana an yunsarif sala alay wasalam inaas gadoom as noqdo faqumtu ilay waa usoo joogsaday wa amsaktu biridaay kursaweyn waay sas iu fakihe waay macnaha garbasaarkaas aan kakabsaday asir waqultu waan dhahay as dhahay ya sayidi macbuudkiyan ku dhaari arsalaka kuusoo diray ilaa abiy adooge raxmatan maxaal hataa naxariis fi ardin gurbatin ardi on gariib kunaayo oo marti kunaayo aan ku dhaay uswilin isa suubanaya mikasoyno e, man anta yaa tahay faqaala aw ma tacrifuni inkaseesid miya ana muhamadu rasuul llahi sala allahu alayh wasalam muhamed rasuul llahi an ahay kaana abuka hada hada adoogaadi oo kan ah waxaas ahaay kahiira almacaasi wadunuub oo macsigiisi badan dunuubkiisi badan غeyr anahu kana yuktir الsalaata calaya shaar weyn waay aho dadka saliga badayaan awtaay kasadaana ilaahay ana waafajiyo nabiga saligiis dadki oo daaima lisaankooda saliga nabiga kuha ilaana dhigo taa o badi jira cadbadi jiray saliga oo aniga salihaayo falama nazala bi marki isku degay ma nazala wixii ku degay marki isku degay nabiga hadalkiisa socdaa sal allahu alayه wasalam sagaal bi anafsoo magan gali fa akaftu waa magan geliyay wa ana anigana riyaasu waxaan gargaar u ahay liman yuksir asalaata calaya fi daar dunya dad sali u badinaya addunyada aan gargaar u ahay hay marka waxaa maadaama eh, saliga oo waxweyn ay tahay fisidaan laga fahmi waxaan jeclayski aniga xoogaa hadal tacaluqaay wax an ka dhaho masalan hadda wejiga oo saliga nabiga a ala dhahay oo ahamiya weyn u yeelati oo nabiga lagu salihaayo dadka oo qurb oo dhawaashada doonayaan xaqoodii ay ahamiya weyn u leedahay oo ilaahay xagiisa ku dhawaadaan doonayaan ahamiyada oo muhiimada muhiimada ay uyeelati saliga ala dhahay dadkaas xaqoodii oo ilahay nay kudawaadan doonaa waaya wejiyaala badan waayaal ahay sababta oo muhimadooda dhan oo saliga ay ay usiiyeen wejiyaal badan darteeda waayaal dhahay maxaa kamid e wejiyaalkaas waxaa kusugnaa dhahay saliga ilahay lou loogu tabasulo xabiibkiisi muskiisi doortay sala allahu alayh wasalam tawasula kusugan saligaa maxaa yel ilaahay waxaa siri wabtagu ilayhi lwasila ilaahay hankiis wasiila jiriyaa wasiila oo ka dhawaan badan ka weynaan badan rasuulkiisa ma jiro oo akram ka ah sala allahu alayhi wasalam wasiilan hoya kaweyn ma jiraa mida kaas waaye mida kale waxawaaye wajig lamaad waxa waaye ilaahay waxaasna amray waan nagu baraarujiyey tashriif ahaan iyo takriim ahaan iyo fadaliyelid ahaan awigi jalaaladi iyo yani um, jalaalh nabiga fadilay ahaan iyo weyneyn nabiga oosweyney ahaan ilaahay waano waanoo booriyey inaan nabiga kusalino waxaasna wawohe ninkii oo isticmaalaayo saliga kafi waxaas yawohe eh, noqosha wanaagsan iyo thawaab weyn inaas helaayo marka acmaasha kan ugu weyn waaya alahay akwaash tan u raajixsan waaya alahay axwaashi san ziyaada badan waayo waxyaalaha ilaahay loo dhawaayo san uu dheef badan waayo barakaadka san uu caamsan waayo aldaaya waxaana luu gaaraa saliga ilaahay raadi ahaashadi duroobida luu gaaraa barakaad ku daahiraa dacwadaa lagu ajiibaa mara darajaadka waaweyn aloo kor noqdaa qulubta dilaaceedayaa lagu kabaa dunuubta waaweyna lagu cafiyaa saasaa ala sheegay marka waxaa la sheegay ilaahay naba muusa sala allahu alayhi wasalam asoo waxaa loo dhahay aturiidu madoone an akuna akraba ilayka inaan kaaga dhawaado min kalaamika hadalkaadi ilaa lisaanika asu dhow yahay an kaaga dhawaado hadalkaadi lisaanka asu u dhow yahay hadalka iyo lisaanka maxaa udhexeeya abe meaolsaaka hadalka mea sufulaayb waaye yani wax oo aan ku ahaado kaas kaaskaayo dhawaan badan ma rabtaa wamin waswaasi qalbikana kaayo dhawaan badan ilaa qalbika qalbigaadi waswaaskiis qalbigaadi wax ku dhawaan badan ilaa an ku dhawaada aan ku ahaado ma rabtaa ruuxaadi bedankiisa isu dhow yahay inaan kaayo dhawaan badan inaan kao dhawaasho badaanaado ma rabtaa ishaadi iftiinkeedi isha ishaadi aragtideedi ishaadi eh, u dhowdahay waanka inanka dhawaan badaa ahaada marabtaa saasaa loo dhahay namus saddex shie waay xafid ah eh, kalaamkaada oo lisaankaada dhowya inkaa dhawaashi badnaado qalbigaadi waswaaskiisa oo qalbigaada isu dhow yahay inankaa dhawaada badnaado waxu dhawaashi badan maa jiraa qalbiga afka ah, meel waswaastayb ruuxaadi oo korka asudhawya hinankaaga dhawaasha badnaado marabtaa ishaadi aragtideeda ishaada inaad oo uu dhawaa oo uu dhow ko ku dhawaasha badnaado an ku aad marabtaa qaala nacam maasdaa ya rabbi qaala faaktir الsalaata calaa sayidina muhamed sala allahu alayh wasalam calaa muhamadin sala allahu alayh wasalam nabiga saligiisi badi haloo dhahay fadli weyn waay muslimkiisaa la amri nabigiis saliyo wijiyaalka oo on soo sheegnay ahamiya ay u yeelatay ya waxaa kamid e eh, eh, isaga subanaan sal ly slam ilahay kiis jecla waaya caza wajala agtiisna qadar weyn aska leeyahay waxaa kusaliyeen usiga korkiisa subanaan sal ly slam ilaahay iyo malaaigtiis a kusaliyeen eh, marka qofkii la jeclyahayna in la jeclaada waajib waaye maxabadiis inaa maxabadiis loo dhawaadana waajib waaya iyo yani weyneyntiisi lo dhawaado nabiga weyneyntiisi ilahay lo dhawaadana waajib waa iyo xaqiisa inuu samo inuu saliyo in salaadiisa luu daydo ilahay salaada isku saliy loo daydo salaada malaa'igtiisa luu daydo waajib waay wejiga wejiga oo kalena waxa waaya alahay waxyaala fadliyaal waaweyn ajir waaweyn a kusoo aroori nabi saligiisa kasta ninka oo oo isticmaalayo inaa ilaahay ka raadi noqonaayo xaajaadkiisi aakhiradiisi iyo adduunkiisi loo gudaayo waxaa kamid a ah xadiisaal badanaa kuhimi waxaa kamid a ah al dhahay waasitada shukrigeeday kamid tahay al dhahay waxaa kushugan al dhahay saliga waasitada oo ilaahay nicmayaalkiisi osnagu nicmeeyi waasidadiis loo lagu mahad noqaa kusugan oo shu- luu shukriyo ilaahay luu shukriyo waxaa kusugan saligaa maxaa yeele al dhahay nicma oo ilaahay oo ilaahayna sii ma ahaani too hormar too dambeys oo u mistaayo nicmadeedii ah adduunyada oo ziyaadada basnusiy ah iyo aakharabe ilaa dis ahaado nicma kastaba aldhahay maytimaad waxii ahaatabe nabigaa usabab al dhahay sala allahu alayh wasalam gaarid ayna soo gaartay nabiga kasi dureerkiisa noogu soo dureey usaa usoobe marka ilaahay nicmadiisa oo korkee korkaaya nagu soo nicmeey nabiga nicmayaalkiisa al ilahay nicmadiisa ay raacaysaa nicam allahina ilahay ilahay nicmadiisa wax la koobi kara maaha si ilahay intaradu nicmat allahi laa tusaa marka xaqiisi waa nagu waajibay nicma nicmadiisa inaan kushug inaan oo waajibi inaan oon salaadiisa aan ka daalin neefsasha nee neefsasha kasta oo inaga soo baxeysa inoo soo geleysa inaan nabigan kusaliga nagaldawaa hay marka waxaa kamid e saliga wax loo ahamiya yeelatay waxaa la jaribi aan dhahay ta'siir weynay leedahay iida waa waxay ta'siiriyay ayn wax utareysa aan dhahay qalbiga laguri lagu ris himada oo kor loo qaado hataa waxaa dhahay ila dhahay sheekh waa ka waa kaa deektoomaysaa ninka oo dariiqul aakhira ka qaadaayo sheekh ma uu baan kisaniga iskalaadimaayo waa kaa filnahaysaa maqaamu sheekhay ku juqsahaysaa sidaasa sheekh sunuusi adeertiisa sheegeen haddana waxaa dhahay iyada waxaa kusugan sir lictidaal ee dhexdhexaad ahaad sirteeda kusugan a dhahay taasoo adoonka kaamil e soo kulmiyaaso iyo kaamil yeeligiiso kulmiyeyso fi salaati cala rasuuli lahi sala alay salam waxaa kusuganaa dhahay ilaahay xuskiisa e rasuulkiisa e laxuso laakin dikriyaalka kale saas maaha dikrullahi i warasuuli yaa kusuganaa lahay falidalika saas darteedi in la daa'imo adkaarta iyo in la daa'imo hoogaa xaasin lafakera askaala daaimo ya inxiraaf ad ah, sheegi sheeka eh, eh, watugsibu nuuraniya nuurna wa wa way kasbiheysaa daaima adkaarta waaye eh, axsinu bihalinxiraaf watugsibu nuuraniya tuxriqu lawsaaf ay guweysaa awsaafta watutiiru wahajan waxay soo kiciheysaa kuleel si xaraara oo xagga dabeecaday soo kici haysaa adkaarta kale waayo kuleel ay keenaysaa la awsaata dhan kuweysaa la kuleel laakin ala salaada cala rasuuli sala allahu alayhi wasalama dabeecada kuleelkeedi ay kaadaad iyeysaa nafsatana xooga yeeleysaa biyo camal waay la saliinada biyo camal qaboojiha no saasay marka waxay ku joogeysaa sheekhu tarbiya sheeki kutarbiya maqaamkeeda saliga kunaqaaci wejigaan la raaco day saliga an ka dhahilaya laas waaye ilaa noo anfaco sab oo baab oo isle ah oo lasohadiye oo matbuuc ah ayaan kasooiya baab suuf hataa kheer anasiye waa ka hadli saliga fadaaisheedi qasiid usuwaadlaa jiraa waa aragtee man cala lmukhtaari sallaa naala fadla wabidaari lfulki xallaa yatamala inki nabiga kusameyasleha falyasgara bidaari lkuldi halaa yatamalaa janadana janadana waa mtesa waa dega sofurahesa fi rida allahi tacaala yatalaasha ilahay raadi aashis kudhamaaha wax muhiraayo sudhana laga raadin fi rida allahi tacaala yatalaasha cindahu kulu naciimin naciim kasta waa yar ani waa kubaabahaya fa ala usa uu koreya nikastaligi nabiga oo janada una nicmo koreya bidi dunya adunyana inaal amna isku gaara amaan dunyana mima kaaf wax iska cabsaa walfawza bimarjumin tadala wax iska jihay dhanna waa waa helaa hadalayaal badan kalaad sheegaa alaana un gaabsiinaa waxaa hadalkaani igasoo dhaliyi munaasabada aan oraay ahaan faaida oo kusaabsan inaan litafsiriyo haddana waxaa tiri sheekha oo musanifka qultu waxaan dhahay wafi matlihi sala allahu alayhi wasalam nabiga amaantiisi isna fisi munaasabaas keensaday sheekha salaamkasheeye munaasabadiisa haddaan geleyna wafi matlisitiis inaan hormarinnas aadaab waa ka hormarin wax madiwaana qasdigaaya fiicnaayo qultu waxaan dhahay wafi sala allahu alayhi wasalam nabiga amaantiisi khatarad li hadihi labyad abyadana iuso dhacdasa inta kaf bi hadi lxikaaya fi shafaaca marki on ani qoraay waxaana ilahay iusoo ilhaamiyasa xikaayada marki qoraayas dahay shafaacada ano oo ku amaanayo waxaan dhahayas dahay alayka salaat llahi ya malja alwaraa ida akbalat ywma alxisaabi jahanamu alayka korkaadi alaa yeelo salaat llahi ilahi naxariis ya malja alwaraa makluuqa ninki ay magangelinayayen o idaa akbalat haday soo qaabiso yoma xisaab maalinta xisaabtamaayo aninka arinta camalkiisa oo xisaabtamaayo jahanam marki an soo qaabisho inki oo magangalkoodi nki magangelihayo dadka an magangelihayo maalintaas oo jahanama oo mali maalinta xisaabtamaayo jahanam marki dadka ay soo qaabisho inki oo usiga ay magangelayno waraamu shafiican waramu oy oo hijriyaan shafiican oo yustagaasu bijaahi oo jaahiisi lagu magan galo nin shafiico maalintaas ay jiri haayaan ikii ay magan galaayeeno saas waay mano fahuwa sharafun oo usugnaaday shafiicaas sharaf lcalyaa nin ay jiri no dadka Eh, yaan utagnaa isle kisbata orahda oo qadra meel la keeno mailinka ishan warushay meel meelka arsaqeetna eh, warushoo nin kastadi oo kudhido waayo didadiis ko usoo dhanay maasheeye ko dhuntaa ka qawe ko gacdoosha ka qawe ko majintaa ka qawe jilidka wahaa kada ninba calaa kadri dunuubihi ah, didadiisi asku umaasho ha yani aada ushida badan waayo oo lahu waxa oo ninka shafiicaas oo lahu rasharaflcaliyaay usugnaadi martabada koreys sharafteedi rahbun oo waasice mukaramun oo la karaame oo la karaameeyey waqaaluu ay dhahaan waxay dhahaayaan dadka liahli lcazmi fi rusli rusush awlulcazmiga man lahaa ya yaa leh yani rud badan falaysa siwaakum ya ulilcazmi yaczimun dad idinka ahayn arintani magoobsan karo inaad wax noo qabto dhibaatadan sino on baxi lahayn fa anhaa qaliilun naw ibraahim i kaliin naw muuse oo ilaahiisa ula waran ta'akhara waa ka gadaal mareen arintani nin afarn loo tagay oo iyaga kamid e nafsi nafsi asoo dhahay aniga eh, si aanbasiray hasta hebel utag hor aadamay utagaaya aadamna nuuxasu aadihaa nafsi nafsiyaas leya aniga siray hasta waa dambaayo dambiya sheegaa mamnuuc utaga mamnuuc sidaas oo kale no ibrahim utaga sulan ibrahim musa su-aadiha no musa no ciisa su-aadihaa saasayt wa ciisa wa qabla alqowmi nuuxun qoomka koor nuuxun wa aadamun ay utageenas ay kasi si kasta waa soo deerihaa makasoo cudur daarahaa fakayr risk kiraami rusli anha taakaru jumladan waa tacalujii si kastaan ufiiriy macnaheeda ay soo waayo ay soo waayo fakayr kiraami rusli anha taakaru atayta ilayha hadii oo olowada fakayr adi ma walkiraama ku dhigno warusli ku dhigno Eh, warasli woga dilkeeda waxaa diida kaada maanta wasanka shicirkaas jawaano eh, saarkeeda macnaheeda waa iska fahmi karaa macna ahaan iskasoo qaadayna hadii fakheer oo oo islaa hataa hadii ilaalahay fakir alkiraam ki ula dad oo rusushi kiraamka ahaayen fahamkamayo camal waa iska dhigi karaa oo nidaa laga dhigo ninki oo uu fahamkamayo ana taakharu igoo kagadaal mareen sharaftii lasosheega rutbadii shafaacada oo igoo kagadaal mareen atayta ilayha ad timid ad utimid binida tataqadamu naadada adoo ku hormarays macnaha markis ilaahay cabsigi hoos sujuud u dhaho ya muhamed man dhahayo irfac sal tota oolsoti weedis macnahaas ishaaro waay ano waa fiican tahay maasha allah fasiidada lakin unuga bushiga xaggaay mana iidan bushisna aniga fahmadaayan gaawatay fakayr lkiraami ma dhahna fakira oo ki ula oo ulafaanay camal ama mana waa istimaalaa manaa manaa isku xiraya mugtahay akafta jamiica alkhalqi dadka dhana ugargaarti hastahay id kunta id id cilade kunta raxmatan ad adiga naxariis bucutha waa luu soo bixiyey likuli lcaalamiina liyurxamu in nahrista aana loo soo bixiyey wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin macnahaas ku tilmaamoya fa anta adiga aladi yaa tahay nabigii oo fi lxashri taxta liwaayihi ay yihiin calankiisa hoostooda ay yihiin jamiic lbaraa dadka oo dhan lilanaami muqadamunaa tahay kiila hormariyahay hataa rususha aadamka mandunuhu taxta liwaayihi nabigaa fadhahay biniadam soke kuli calankey hoos imaayaan hay maqaam maxmud asa an yabcataka rabuka maqaama maxmuda aw dadkii hore dadkii dambeeya mahdihaaya maantaas saasayt waaye xikaayada oo haddan waxaan gelayna oo sagaashan iyo siiradaad an abilxasan asaraj لا مسكيت عبد الحسن السراج كان وقت ذلك أنا علم مركلة الاحتمال إن شاء الله قال وحق آية خرجت وحاق الصوب بحي ها ها جن أنا في جهايو باب صروف إيك هذا نوين سلقيس باب شير إيك مقام صح مجالي أسوأ حفظ نوين دلي مكتاين كي محبة خولي أسلقي نوين فضيها تاسيتها إن شو أمهاج وحسي جريان مخلي rasuul maanta isku cilmiga ahayna tahay oo sheeka ahayn laakin waxaa isnoogu horumari maxa badan nabiga ol abacali iyo baabamaro iyo markaasa as isoo sheegeen waana wa iska cad waayo baabsuulka inaas maxabada kuhorumar ware ikana maxaba maqawaan makawado maaji maasha allah laakin maxabada wada horeeya waxaaba u daliila khasaaidis iyo dasaalaad maxabadiis ma gaarsanay dadka ogaysa baafsuuf inkasta khasaaidis inkas u amaan inkas ku dhexgalay amaanta nabiga si adhaaf waayo fartaaya si oo baafsuuf camal nabiga u amaani malaa-ad khasaaid oo aad loo jeclayahay noqoto oo dhamacaansir markii la akrihaayo noqotay ta usiga naftigiisi waa kasida dhana jirano cali dura ilaawgari markino waa tilmaama maxabada nabiga inaas kuhormari isla fika kad caza wadiicu lqadri ya sayida saadaati albukra adiga fiigaadi maxabadaadi e adigeedia iyo qadarkiisi hoose ustawaado aanasku dhawaya a ah, as casiizku naqdira ya sayid saadaati wactala waa kor naqdi derwata majdin as kor naqdi nafsi wadiicun qadriga ay maxabadaadi waxaa isku naqdi waxaa isku gaali sharafta yoolkeeda waftaqa waftaqa man kana laa rusdin dara nin oo han oo wax ogaadi oo hanuu samay may isu kori lahaa isu koray saas wadaa marka markaas waftada waftasa fi daahirin fawqa alculaa sharaf maradeedi as mara shees haddana zil kol isqaad o waktasaa fi dhahirin tooba lculaa mitla waalin nin oo xaakim camal wa amiir camal oo umida amiir oo la duubti camal aad sharafta aa kasoo muuqati le waay manaa sharafta marab maay oo la guddahay mugtahay sharafta waa kasoo muuqati le waay manaa haddana asaa maca raanin baadinin fi badni asagoo hoostiisi oo midar yahay sabii daair sharaf kasoo daair atidaa wala laqabo culays xadgudub oo ilahay xuduudtiisa xadgudubka tabaado aan lasudhaa wagulowin wastira dhimaan oo macaasi iskudiirka lalaqabo aslaafa aa wartadaa birjaay masuda liaslaafa adiga maxabada asku jeclyahay saligaada aslaazimaya ahaana as garbasaar as jaaha iyo madaxnimada askar basaarka dhig wasadaad jaahika mas-uul wawaqaarin xasilooniya askar basaarka dhig wasadaad jaahika masuudadi wawaqaarin mila ma min cabhara yani taas cabhar meel yaraa lagu fursadeeya camal sharaf oo qof gaarin waayo camal walaa adiga waa ilaa asiraa sirtu xasan bacda kawnida haas haddana waa tawaaduc ale waa kusoolifaaha صرت حقا بعد كوني خاملا ووضيحا عاليا مشتهرا نصيحة كل وحنا الشيء هاي وهو مكاس لها وقال مثل ما صرت حقا بعد كوني خاملا ووضيعا نصيحة أن أهايك بعدي فهوسي عاليا نصيحة مشتهرا مستحبنا نقل كل جعليس مستحبا مؤلفا كودك ولسو بما نقل mustaxaba muxtaraman a nakdiyaas dhahay koola ixtiraam mawlan a nakdiyaas dhahay ko oo sayida muni oo dadka u gargaara m munifan a nakdi ko sharaf koreeyo maqaamkiis koreeyo huqira ola ixtiraam markaas lea laysa li ma yaktadi daka makaamaadkan aso sheegkas lea wax keenaayo makawi aktiri an ku gaaro mahaasi laysa li ma yaktadi sharafkan maqaamkan cizigan jaahan shaay haslaa wax keenaay mahawi haslaa acmaal saalixa walaa kuntu cabdan caabida bashamira adoon oo daacada ilaahay waxaan jaabsinaa gayra ani istafaytu lmustafa laakin asdhae nabigaan doortay maadixan anoo amaana gayra ani istafaytu lmustafa maadixan anoo amaana mustacdiban anoo macaansahayo mudakhiran anoo gaayasahaayo madxahu amaantiisa اصلا جارية مanta مستعلمة مفتقرة مدحو للفوز inaan kuliiwero waxaasna waxaan usuubiyasin lilfوز amaanta waxaanan ususubi saligan awiga badsahay ahaan lilfوز bilfawni maca ila madagiis aan ahaado fi jinaan اlgulbi fi man jira dadka ajirki oo janada madagiis ahaada aan le said anaa usuubiya saasi khaasim waxaas leeya markino markin adak waa dheerya bikowni fi liwaa mustafa hada liwa hadi bikowni fi liwaa mustafa وببعثي an uyaali asleya mustajaaran aaminan an daaimi soo bixi ano oo nabad gelo lamigan geliyahayo oo nabad gelo xiina xaara alkhalqu min holi jira maalinta khiyaamo shiditeeda inki dadka ay la wareeraan dheer maxabada maabada maabada waa unkan ilah si maabada waa ilaynal insha insha alla jikooda hadii qaata waxay isu jireen acmaal malsuubi karo waa kajaabtan caziyan reebiyo waktiga wakti oo wakti waxaan su-aal oo kusansan xasad badan aan su-aal shaqaas hataa markino iskuamaano anta aladi dalaltana waadaytana ilaa madxi khayr lkhalqi ma laka min sani anta ladi adi waata daldaltana ki oona tusi wahadaytana nowanum salaamada khayrlqalb nabiga makhluuq ah, eh, khayr badnaa amaantiis markaas waxaas lea malaka misaani wacadku shabaha maleas lea halaasan uu bahay munaasabada oo maxabada nabiga ahaana a taas ku amaanaysaa baaba abana ilahi khayr asiye dere sinin maxabada nabiga waa kudere insha allah habku filan noxiisa dhan xarakaadkiisa kanaadkiisa dhan kuli nabiga acmaashiisas waafaqay daahir ibaadin ba u daysada maqaamkan cilmigan waxawaaya dayshada nabigaas ku gaaray kiisa dhan cibaadas kusoo dhamaystay ilahi yani usin dadkii nabiga oo ladirisnaaba ilaah shaki uma waxaa ku jira inaas nabiga agtiis is joogo be insha allah masha allah baabshik naftigiisi magareysan fasaaid usbadan waa lahaaya usina nabi uskuamaali maxaba badana laga sheegiy maxabada nabi usi wilib so naba kujirto usi ziyaada oo waxaa ahayd albeytkan albeytkan wa waa jeclahay xikaayaad badana laga sheegaa ala kuli xaal kaas camal wii si ahayan masuubi kana lakin bacdigeeda hataa shabahidooda iskushabaheeno be magaraayo le waxweyn nousii haay marka xikaayadaya aan usoo naqano hadda xikaayada oo waxay ahayd sideetan iyo sagaalaad an abilxasan asaraaj qaala waxaan dhahay kharajtu waxaan usoo baxaya xaajan ilaa beyt illaahi alxaraam be ilaahay kacbadiisii anoo usoo xijihaayo fa baynama ana atuufu anoo dhawaafaayo wa idan bi imraatin naagaan lakulmi as tahay qad abaa ah oo ifay as tahay xusnu wajiha wajigeedi wanaagiis lakulmi as tahay taraaja dhahoyaya faqultu waxaan dhahay wallahi ma ra-aytu ila alyawmi maanta ilaa maanta as tahay laga joogo ma arkin as tahay had weligey nadaaratan xusnan wanaaga xaggeeda qorax xaggiisa nuun oo ifida korka oo ifaayo nadaaradeedi ah mila hadihi lmara naagtaan oo kale wamaa dalika wax kale ma aha naagta wa dhidhilaalsa ninka ninka hadii oosnicmaysan yahay eh, muhay ah, eh, dhidhilaalaha nolol ficanka ku jiro kala hoola kasa marka waxaa usi uqaati waaya wamaa dalika qoraxdan dhidhilaalkan eh, asdhahay wax kale ma aha asdhahay likilat lham alxusni murugeeda tiraan leeda yar asdhahay kaasa arkeen asdhahay fasamictu dalika asamicad waa iga maqashi waabadhayo hawbi makadhayen waa maqashiastaay mini xagee qoolkaasa iga maqashias faqaalat waxay tiri kayfa kulta ya hada ya rajul sayd udilisaan ninyaw wallahi ini lawasiqat bilaczaam aniga ayd aadi ko oo oo lu xerxer tiraayo ko ku xerxeranaayo wamaglumat lfuaad bilumum ko oo dhaawacanaan ahay qalbige qalbigeeda dhaawacanaan ahay umuum murug iyo asdaankii raayada maa yushrikuna fiha ahad kaf kalena idu shirko waaya tiri sidee camal maleylaha oo murug tahay camal an kaliyeyle asi u qaati hay tiri ya faqultu oo macnaha dad kale walaal nin iyo ilma ucaas idu wadaagaya male anlesa murgeesian kaligee tiri aye sheekaa kasoo dhalaamea faqultu wakayfa dalik say waaya arrintaas say u dhacday sayna say saas u noqotay waxyaab lahaa la noqoti wa runtii wax loolayaab waaye naagta ilaalihaysa oo wanaagi wa waxyar tiiraayo oo wakutusihay kamuuqan faqaalat waxay tiri marki waa ujawaabaya waxay tiri dabaca zawjihi shaatan ninkey waxaas halay ay tiri eri daxayna bihi on on on kuudxiyeyshayno oo sabcad aan ku galayno wali waladani aan lahayn ay tiri aan lahaay lama igaar oo sagiiraan yalcabaani waa dheelaayeen kiskhalay وalaa tadina naaskeen maxaa haaya siflon yurda cunug yar oo nuugaayo sadexaa iskunaqaamano faqumtu waaan waa joogsaday liasnac lahuma tacaaman inaan guri usuubiyo id qaala ibn lkabir isla markaasay ano joogsaday hoshaasay mashquulsan ay tiri id qaala ibn lkabir ibn waxaasu dhaaya ay tiri igaarke idmarkoos waa kaxikaayo saano Eh, igaadkey kan weynay ki yaraayaa su dhahaa igaadkey weynay ki yaraayaa su dhahaya tiri alaa urika kefa sanaha abikishaad kutusi ha adoogey siisku suubi ere ha haala bala ilahan kamayn galna maa ilaha ilmaa xafida mayne dig ilahay kusiha mayne waxaan badan ay kasiga haayaan a ilahay ka badbaadi ha qaala balaa tusi asdaa cunigii yaraaya lamanideed elaayan waaya faadjacu waa jiifiyey iyaraay waa la jiifiyey wadabaxu waa halay kharaja haariba naxwaljabal cunugii waa ordiya ladahay waa fasaxa gali maay ninkaan ibaxaay waa maceli kale cunug yarle waa mugtahay waa jibaashas ordiya ladahay buurkaas orday saa kale udiiba waraawaa cunugkii weynaay orta abaxay kii yaraay waa la halay fandalaka abuhu adana aboogiya soo heri mano atharihi wiilkaasi raadkiisi aska dawa baxay waa ka dawa baxay yadlubu aziraaf adaka walcatash usine oonas haleeli mamaata oonas udhinti adoogii fawadactu ifla cunugiyaan dhigi wakharajtu ila lbaabi waxaan ubaxaya tiri ilahan kamangelni eh, eh, irida cunug meelaan iska dhigaya tiri waxaan waabadhace Ah, waxay ubaxiysa hilidba hilida ay ubaxda hilida xagiis andur an fiirihay ma facala abum hisubi adoodoodi ah, an fiirihay an fadabadifl ila lburmati tarfiidii karkarees isku tuk asku talaa asku tukway wayo iyo dabka fuusho asku asku socday waa u gargoorti fawadaca yadahu fiiha gacantaas geli fasabaha calaa nafsihi waa isku gacaad keliya maana hadana naftadiis bi oo fuuli dhanas kusoo shubi iyadoo way taqla karkareed naftadiis kusoo shuba soo gadiino gacantas kusoo jiiyo faintasara laxmuhu can cadamihi xilbihiisi dhan waa isku turturay lafi lafihiisi aasu banaanka soo baxay fabalaga dalika ibnatu li gabal aniga oo dhali a arrintaas dhacd inay dhacdi gaartay kaanad cinda zawja oo ninkeedi la joogtay naag gawarweyn aheed sanamad binafsiha ila lardi dhulkaa isku gantay fawaqafat ajalha ajalsheedaa waafaqday idan waa dhimatay ajalsheedaa waafaqday sixunaa isku gantay faafradani daaru min baynihim dadkaas dhan anas ilaahay iyo kan yaali asaay anas ilaahay zamanka dadkaa xaggoodas igasoo kala yaalay waxyaalaha oo masaaibta carabta caadadooda waxawaay zamanka osa ai wax kasta air ahaan ilaahiya ah, ah, ah, subihaa lakin saasay caada ka dhigteen zamankii waxaas kaliyeeli ay tiri ya eh, min baynihim dhaxdoodaas iyo kaliyeeli faqultu laa waxaa u dhahay as dhahay saraaj awara waxaa u dhahay kayfa tafruq calaa hadihi masaaib alcaظiima masaaibtan oo weyn se u sawartay faqaalat waxay tiri ma min axadin axad ma ahaanin man jaza sabra oo kala sooco sabarka iyo jazaca argagaxa ilaa wajada baynahumaa waxaad ka helaa dhexdooda minhaajan mutafaajid oo kala duwan kala helaa ma min axadin qof ma ahaanin oo ma kala sooco sabar iyo jazac argagax ilaa wajada baynahumaa dhexdooda waxaad ka helaa dad kala sooco minhaajan jid soo ahaayo o mutafaawid kala duwan ama sabru sabarka bixusni lcalaaniya oo daahirkaadi wanaa as wanaagsanaada kusawarti si ida hadda kadhaca maano sawar oona lagaa kasi waaya famaxmud lcaakir waay oo caakir badihiis lamaahiyay ama aljaza asir asiri argagac oo sawarka laga tago fasaaxibu gayra mucawadin oo loosoo oo loosoo ciwad oo ciwad heleyni waaye ciwad ma la siihaayo uma aradat cani wa iga jeesatiyasay sawaab male wayn o mucawad ma in oo katagin oo tiraayo waa suxanaagsanayni ma helaayo sawaabna waa kujafaa marka beedkana anshaadi iyadoo waa iga jeesatiyasay waa igtag iyadoo inshaadays sabartu wakana zabru غayru mucawalin غayrum kudhigno adi amba غeyra ay dhigno lakin waa i cuntami waayo وsبرت وكان الصبر خير معولي وهل جزع يجدي علي فأجزعو صبرت على من لو تحمل بعضه جبال شرود ناس حتى تصدع ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع صبرت yaawasliya waxay tiri sabartu waa sabray wakana sabru sabarkii waxuu ahaay ahaadi khayru mucawalin wax lacuskada ki ukhayr badan ahaaday wahal jazcun yujdi calaya argagax ma wax i taraa saajzu marka angagax argagaxe wax mas i taraa sabartu calaa man low taxamala bacdahu waxaan sabri ay tiri sabr oo hadii oo askumbaarta lahaa bacdigiis jibaalu sharuub jamal oo jamal magaciis waay bu buur magaceeda waa jabal meel jabal e eh waayo no hadii askumbaarta lahaay bacdigiis sawarkaas anigi sabro bacdigiis asbaxad waxay ahaaleed jibaashaas oo oo sharuud oo meelyaa ku taalo tatasadac tood oo dadambalmeysay ahaaleed sawarka aniga unkumbaarsa hooy bacdigeedi la isu dham mahay jibaal sharuud akal dhadhan bali lahay ma waa awood ubar waa waayi lahay waay mana waa kucuslaa lahay sawarkaa kucuslaa lahay malagtu waa han waa celiyay tiri dumuu alcayni waa hanti ay tiri isha ilinteedi waa hanti xataa radatuhaa ilaa naar ishayaan ku celiya ilinta ishayaan ku celiyay tiri falcaynu fi lqalbi tadmacu isha oo qalbiga ay ilmosaa ay ilmosaa marka maan waxyar sabar wax ka dhahaan rabi horta sawarka waxa waaye nafsada oo musiiba darteeda loo xabisa waaye jazacna cagsigiisi waaye adidkiisi waaye marka jazac isiga xusni le waaye lakin jazaca tiraayada xeel dheeriyayaa dhahay maxaa yeele xusniga tiraayada caam waaye jazacna waxa waaye xusni oo yasrifu linsaan ama biwaxiis aska soo ilaa jazac waaye tiraayo oo kafkasoo ilaaya waxiis qof kusun yahay oo waa kagooha markaasi marka imaam alxadaad anagoo barakayseen abyaatiisii macnaa macna oo aad ufiican aad sawarka ahay ashcaaraas askusuudiye ashcaartaas ilaegansada macnaheeda waxaas leeyaha wakam nixmatin meeha nixno aan kaabataha aniga aan nakulmi aan aan ku dhibtooday as tahay wabaliyatin meeha beliya aan ku dhibtooday ilaa an ataani ataana allahu ilaas ilaahay noogu yimaad fatxi iyo nasri iyo guul inaas ilaa ilaah ilaah ilaah nayasiyo an an kudibtoohayas dhahay midnaba an usabrayas sabartu laha waa usabriyaas dhahay mixnabaas i baniyadaas xataa anqadaa waktuhaa ilaa waktigeedi ka dhamaaday aladi bihi waqtad oo oo loogu talagali fi saabiq cilmi ilahay cilmigiisa horeey uu talagali halaas inahay daaimto wazikri iyo saabiq dikr dikri ilahay halaasaan sabraya ilaa waktigeeda aska dhamaal alihi ilahay ugu talagali lay gaaro walow anani asdahay baadartuhaa hadinka hormari lahaay baliyada hablatan qadi intayna go-in dhibaatada haasat hadii u hormari lahaay bima taktabii nafs nafsada si ay keeneyso wa fi xaalat lcusri markii dhibaatada haasato nafsada maxaa waaye waxa ay keeneyso min aljazac madmuum argagaxi oo xumaay hadii hormari lahaay beliyada inti go-in waktigii ilaahay uu talagal inti la gaana hadii ani argagax aan ku argagaxi lahay sawarka aan waayi lahay astiri oo walgami murug aan geli lahay walasaa tiiraay asdhahay lakuntu waxaan ahaa lahay wasi halii musiibadaas ilahay kusogelgal adiga iskumeesiya argagaxriya sawartiya waktigaas laisku gaaraa mugtaay waktiga ilaahay saabiqulcilmihi oo kusugnaada isku gaaraa haddii aniga hormari lahay asdhahay sidii nafsada oo ay keenayso naftada waa ogtahay xaaladeeda shacnigeeda waxawaaye waktiyada dhibaatada siiraayo mr waxaasa isjiliyasa ana saas yeeli lahay asdaay lakuntu waxaan ahaa lahay kad istaslabtu buran ilaa buri ko dhib dhib kala usoo jiidiyaan ahaa lahay wa ay manaha dhib ano dhibka to waa banidii musiibadii kuhaasati waaye jira adii tahay wa adii tahay fakriga yahay dadka kale waawaay ajar la-aanti imaano ilahay mku carowaayo quraan inaani ilahay iskusoo qadari quraan markaasas leya wama jazaau linsani fi xaalati balaa ma ahaanin asdaa insaanka argagaxiis oskitileysan yahay siwaa tacbin fi lxaali wax le waa asday noog oo xaaladaas ad noogeesid waa yadhabu bilajri ajarkaada dhanas ula baxaa argagaxa idaa ma btalaaka allahu hadii ilaahay isku ibtilaayo fasabru sabarka xaqu xaqiisa waa caleyka oo korkaadi ahaade fasabru xaqu aleyka sabarka xaqiisa korkaadi e hadii ilahay isku ibtila wain olaaka hadii waan isku siine falxaqu fi shukri xaqa waxawaa inaad ilahay kushukrisid waay waman carafa addunya ninkii addunyada aqoonsado taxaqaqa waxaa xaqiiqsahaa anahaa hili bilaa maratin shaki oo shaki lahaan inay tahay mustawdin lbusi washari may baaska iyo sharta soo dejiyim ay tahay falaa budda lilinsaan insaanka waxaa loo hordelayahay tuula xayaati intiis ba nool yahay wamaa daama fiiha intiis adduunyada as joogo min mulaasamati sabri inaan sawarka aslaazimo laakin ilaahay waa waxaan katugeynaa wax u nicmeey on kushukrino wax ibtila oo sawar u dhibaatoheyno sawarka qaraar waay mugtahay ma la hamli karo mal maliwaad ilaa dadka khawaasta le ايوه شاء سيدنا ابو بكر الصديق وحاس مر باب اسيدر وحاس ايدر ان انا عافى فاشكره ان لي عافي هون الهي اماني خير وحاس خير يعني من الم سلا ان ابتلاء فاصبر عن صبره كسي تاس تجري هاي مركا هيدا سوالك هيدا مقام هو من مقامات اليقين وهي مقام يالكي هون عكسو هذا الجن وهي كتاب البلاء وهذه الإمام حداد حتى ما الكلام سواد لا يعجرا في كلام هاي مقاماته مaqamat اlyaqinka sagaal waayas leha calayka bxifdiha xifdi waaami waxkaamiha sug wabda bitasxiili toobati waxaad ku bilaawey toobada oo sax yeeshi waqoofin ilaahay yani ciqaabtiisa uska cabsati wanicma alkoofu lilcabdi saaiqon wax oo adoonka oo wado waxaa u nicma leh oo kumiyo koofka u nicma leh wanicma raja min qaa'idin lisacaadati Eh, wax oo ku hogaamiye sacaad sacaadada ku kuorqabto rajaha oo nicma leh kalao saddexaad waaya wasabrin iyo inaad sax yeeshid al rabaa sabr oo jamiil cinda kuli baliyatin bala kastoo inan maqaamkii afaraad waay wa amrin wanahyin marki wax lagu amro kusawir marki wax lagaa reebo kusawir amarka waxi lagu amri kusabreys maxaa daacada nafsada marab mugtaa kudhib waayo macnaa kusawir eh, adkeyso wixii lagaa reebana waxyaala macsi nafsada waa jeceshahay kareeb kasawir kasawir makasi ehm, oo rukuni lishahwati shahwadana loo iisho kasawaad idan marki oo shahwada aduu ilays isceli nafsada celi shahwa waxyaalaha shahwada ka celi sawar lay kamid tahay washukrin cala nicma waay kan oo shanaad miyaan uluntaanka nicmada ilahay luu shukriya biruyati muncimin ilahay ku nicmeey ad arkid ahaa musarfi ladi asdaaw fi subda daacati wa isku isku nicmeeyin waxaa rabaa ad u iishid jidadka oo daacada daacada ad ku iishid ilahay nicmo badana isku siiyi wixii kheyr a ku suubi wax oo maarti ka dhowr usaxix maqaama zuhdi haddaan as zuhdi maqaamkiis ansax yeel fahuwa alcimaadu tiirka waayo isna maqaam waayo zuhdiga watawakulna maqaamkiisna ansax yeel wahuwa zaadu sahay waayo fi khayr rixlati rixlada kan u kheyr badana sahay isu yahay tawakulka ab waxubi ilaahi ansax yeel ilaahay caalamiinta inaad jeclaatid idana maqaam waayo maca ridaa raadi ahaashadana wixii os ilaahay qadaro bikuli ladi yaktadiihi kula fi kuli xaalatin wax kasta xaalad kasta keenaayo wixii ilaahay soo qadar asku raali noqotid intaan dhan sagaal maqaam waaye intaan askusoo askusoo jamciye waxaan u keeni macnaha sawarkii osna maqaamaadkaas kamid yahay inaan tusi ahaan qur-aanka ba ilahay ubashir الصاabiriina واstaciinuu bالصbr والصalaati kasi inama yuwafي الصاabiruna ajrahum bغayri xisaab sabarka waawen yahay ilahay ilahay anu arsuko wax oo musiiba kulan ilaah ala kuriyo wallahu aclam subxaana allah walxamdu lilah wala ilaha ila allah allahu akbar